an almasdariya an almasdariya alasl wabian almasdariyati daahiratan naxw an yakfira lii maa lam tasbiq bicilmin naxw calima an sayakuunu minkum mardaa fain subiqat bidannin fawajhaani naxwu waxasibuu anlaa takuuna fitnatun wamudmaratan jawaasan bacda caatifin masbuuqin bismin khaalisin naxw walubsu cabaa'atin wataqara cayni wabacda allaami naxwin litubayina linnaasi ilaa fii naxw lianlaa yaclama lianlaa yakuuna linnaasi fatadharu laa hayru wanaxwa maa kaana allaahu liyucadibahum waanta fiihim fatudmaru wujuuban laa hayruka idmaarihaa bacda xataa idaa kaana mustaqbala naxw xataa yarjica ilayna muusa wabacda aw alatii bimacnaa ilaa naxwu la astashlanna asacba aw udrika almunaa aw ilatii bimacnaa ilaa naxw wakuntu idaa qamastu qanaata qowmin kasartu kucuubaha aw tastaqiima wabacda faa'i sababiyati aw waawi lmaciyati masbuuqatayni binafyin maxdin aw طalabi bilficli naxw laa yuqdaa calayhim fayamuutuu wayaclam asaabiriina walaa tadqow fiihi fayaxila walaa ta'kul isamaka watashrab allaban waa matni dheer matnigaas muddan ku jiri doonaa insha allah shiikhuu wuxuu yidhi raximahullaahu tacaalaa sharxii buu galay annaasibu raabicu naasibka iyo kordhigaha afaraadi an weeye waa an wahiya antuna ummul baabi baabkan aan ku jirno ayada ayaa asal u ah wa inamaa ukhirat waa la dibdhigay buu yidhi fi dikri sheegidii xaggeeda limaa qadamnaahu waxaanu soo hormarinay darteed baanu u dibdhignaa oo ahaa inuu hee inay dheer tahay somayna soo sheegin waatuu hore uu yidhi waxaan u dibdhigay anta hee inay casharkeedu ama faahfaahinteedu ay dheer tahay marka wuxuu yidhi wa inamaa ukhirtu ukhirat waa la dibdhigay fidikri baa lagu dibdhigay buu yidhi limaa yiladii kii dartii qadamnaahu aanu soo hormarinay soomaha oo ahaa lituuli lfasli ama lituuli dikri ama liduuli sharxi wali asaalati ayaynay asal tahay fi nasbi ee asal ku tahay camilat ayadoo camilat xaalay tahay mid camal falaysa wali asaalatihaa fi nasbi iyo asalnimada ay asal ku leedahay kordhiga camilat inay shaqaynayso daahiratan wa mudmaratan waa laba xaalo waa xaaliya iyo cadafkiisa bikhilaafi baqiyati nawaasibi ayadoo ka duwan nawaasibta inteeda kale falaa tacmalu ilaa daahiratan mooyaane si kale hee ku shaqayn mayso wuxuu ku leeyahay laba arrimood ayaa keenaya in aan aan gadaalgeynin kow inay sharaxeedu fara badan yahay labayo inay casal tahay oo daahir iyo mudmar labadaba ay ku ay hee ay ku shaqaynaysa soo maa waaya wa miithaalu icmaalihaa tusaalaha shaqaynta ay shaqaynayso daahiratan xaal ay tahay qowluhu tacaalaa weey wladii amacu an yakfira lii khaii'atii ywma ddiin waladii midka waya alle admacu aan quuldaraynayo ama aan rajaynayo an yakfira lii inuu ii dhaafo khaii'atii gafkayga yowmaddiin maalinkaas yowmadiinka aakhira ah marka an yakfira sooma jeedid inaa yaa yuriidu allaahu alla wuxuu idinla doonahayaa an yukhafifa cankum inuu idinka khafiifiyo haa culayska iyo masaakiisha iyo dhibka idin haysta weeyaan an yukhafifa waqayadtu waxaan ku xiray markii aan matniga marayay an an waxaan ku xiray bilmasdariya inay tahay shardigaas maanan soo dhaafi antu waa inay tahay an masdariya kariim sabab shiikhow ixtiraasan ka soocid aan ka soocayo darteed min almufasirati tii wax fasiraysay oo faahfaahinaysay iyo wazaa'idati tii dheeraadka ahayd fa innahumaa labadaas mufasirada iyo zaa'idada anta ahay laa yansibaani alficla almudaaric ficilka mudaarica ah hee ma kordhigaan ma kordhigaan way ficilka mudaaraca mila socotaa waaya ayadii baa faahfaahin la gelaya falmufasiratu haddaba tan wax fasirta hiya iyadu almasbuuqatu waa tan laga hormariyey bijumlatin baa ka horaysa laga hormariyey jumladaasoo fiihaa hiya almasbuuqatu tan laga hormariyo weeye bijumlatin jumlo laga hormariyey fiihaa jumladaa dhexdeedana ay ku sugan tahay macna alqawli kelmadda qowl macnaheedii duuna xuruufihi laakiinse xuruuftii qowl hee aysan ku jirin waaya naxu katabtu ilayhi waxaan u qoray katabtu waan qoray ilayhi xaggiisa an yafcala kadaa baan qoray weeyaan ay idaa aradta waa haddaa oola jeedo bihi anti macanaa ay hadaa ka wad yacni booska ay joogtahay goortay mufasirada tahay waa goorta hee booska ay ay imaan karto shuruud bay mufasirada leedahay sheikhu hal shardi buu sheegay oo ah an tasbiqahaa jumlatun daalatun calaa macna alqowl jumladu waa inay ka horaysaa waa fahamta soomaan jumladaasoo macnaha qowlka war sheegaysa warkaas laakiinse qowl iyo qaala iyo yaquulu iyo qul iyo qowl iyo waxba inaysan ku jirin kelmadda qowl baa inaysan la socon baa la laakiinse macnaha qowl oo war ah soo maysaan yaah qowl macnihiis maxaa weeye waa warde soo maa waa in an markii la sheegayo waxa ka horeeyaahy war waa inuu tilmaamayaa qowl waa inuu sheegay laakiinse qowlkaasi waa in kelmadii qowl oo qaafka iyo alifta iyo laamta ka kooban soo garamaysaan aysan ku jirin warkabaa ku dhacay soomaa kow shardiga labaadna waxa weeye an tata'ahara canhaa jumla waa inay jumla ka dambaysaa antii waa inay ka horaysaa jumlo macanihii qowl wadata shardiga labaadna maxaa weeye waa inay jumla ka dambaysaa eh, jumlana waa inay ka dambaysaa an tata'ahara canhaa jumla shardiga saddexaad waxa weeye anlaa yadkhula calayha xarfu jar waa inuusan gelin saddexdaa shardi ayay ku shaqaynaysaa tusaale sheikhukeena muxuu yidhi wuxuu yidhi shiikhu raximahullah katabtu ilayhi waxaan u qoray intaa fiiri katabtu ilayhi soo war ninka noo sheegaya maa yaa eeg katabtu ilayhi waxaan u qoray war ma tahminse maa yaah haa marka jumlo weey kow haddana maxaa laga ilaalinayaa kelmada qaaraya wixii ka farcamaba hee inay meesha alqowl iyo wixii ka farcama laga hadaan dhiilaa ka waran qultu waxaan idhi anta gadaasheed qultu imaanaysa an mufasiraa miyaa sax jumla ka horaysa anta oo qultu ah laakiinse jumlada shardigeedu muxuu ahaa qowl iyo wax ku tacalluqo kelmada lafdiyo eerayadeeda ka mid ah inaysan meesha joogin waa fahamta soomaa shardigaa marka waa la buuxiyey katabtu waa buuxis shardiga labaad waa inay jumla ka dambaysa an yafcala kada yafcalhu jumla maa ka dambaysa yaa shardiga saddexaad xarfujar waa inuusan raacin adoo iyo tusaale ahaan katabtu ileeya waxaa u qoray bian waa inaadan dhihin waa an tiraahdaa waa fahamta soomaa marka qur-aanka waa ku jidha wanaadaynaahu waanu u dhawaaqnay haye an yaa ibraahiimu an yaa ibraahim cantaas jumla ma ka horaysaa daynaa soo qowl maa soo oraaf maa laakiinse kelmadda qowl ma ku jirtaa meesha maya shardiga labaad muxuu ahaa waa inay jumla ka dambaysa jumla ma ka dambaysaa ha shardigaas maxaa weeye xarfujar ma ku jirdhaa maya markaa mufasira wey wanaadaynaahu waxaan an yaa ibraahiim qad sadaqta ruya yah aniqdi fiihi fitaba maxaa ka horeeyey awxaynaa ilayhi hee wa awxaynaa ilaa ummi muusaa aniqdifiihi fi taabuut soo maa wa awxaynaa ilaa ummi muusaa waa jumlo waa war la sheegayo ilaahay baa war noo sheegay war noo tabinaya laakiinse qowl kelmadda qowl meesha kuma jirta soo maahan haa shardiga waa la buuxiya an iqdifiihi fi taabuuti haye su jumlo kale maah shardiga labaa saddexaad muxuu ahaa waa inaan xarfu jar miyay la socotaa marka waa kaa wa-aan mufasiraa weeye markaas antaa ma shaqaynayso wazaa'idatu tan dheeraadkaana hiyo iyadu alwaaqicatu waa tan dhacaysa bayna alqasami dhaartii iyo walow dhexdooda dhacaysa tusaale uqsimu billaahi ilaahay baan ku dhaaranayaa an low ya'tiinii zaydun se hadduu ii yimaado la ukrimanahu waan karaameenaya hadda fiiri la ukrimanahu la ukrimana way kordhigantaha maxaa kordhigay ya ya haye nuunu tukid baa ku jira waa mabni waa mabniyu cala alfatxa wey soo maa la ukrimanna iska jir maxaa weeye mabniyu calafat ficilku yadhabu ahaa haddii nuunu tukid la raacay maxaan haysaa yadhabanna waa mabniyu cala alfatxa iisaan ku khaldin baash haye marka zaadka washtaratu waxaan u shardistay allaa tasbiqa an almastariye an almastariye inaysan ka horaynin bicilmin kelmadda calima iyo wixii ku tacalluqa yaah mutlaqan ayadoo aan la kala qaadayn wixii yaqiin abaa laga hadlayaa yacni kelmada kasta oo kelmad kastaoo yaqiin faa'iidaynaysa calimtu ra'aytu kelmadihiiso garanaysa markii la marayay baabu danna soo kelmada yaqiina ma jirin yaah waa inaysan ka hormarin anta koow canta almasdariya noqonaysa calima calimaya asaageed hee aysan ka horayn warama haysaa shardiga labaad walaa bidannin danna iyo asaageedna waa inaysan hee ka horayn ayadan fii axadil wajhayni labada wejiba walaa bidannan dannana waa inaysan ka hormarin fii al wajhayni markii la eego labada weji midkood xaggan wuxuu ku leeyahay anna soo garamaysaan yaa-an soo garan haddii calima oo yaqiintii ahayd ah yaa calima iyo raa'aytu iyo kuwii ah sidaas ahaa hadday an ka hormaraan an almasteriya ma aha taas waa taas horta kowdhaha labo danna iyo xasiba iyo kuwii soo garan haddii an ka hormaraan ayaduna laba weji weeye weji wuxuu leeyahay ayaduna an almasteriya ma aha warka waa ku dhacay soo maahan weji kala wuxuu leeyahay ana almasderiya way tahay meeshuu kuleeyaha marka mutlaqan muxuu ka wadaa markaad ada fahamtay calima yaasaaqid hadday raacaan ayada lama kala qaadaya marnaba an almasderiya noqon mayso warkabaa ku dhacay soomaa yaah laakiinse hadday dannaya asaaqid ka hormaraan maxaan dhahaynaa weji baa wuxuu leeyahay an almasderiya hee way noqonaysaa weji kalaa muxuu dhahayaa marka ma noqonayso marka meeshuu kuleeyahay fii axad alwajhaynna muxuu ka wadaa wejiga aan noqonayn alalmastariya markaan ku celiyo washtaratu waxaan shardiyo buuyi allaa tasbiqa cancaan inaysan ka hormarin almastariya bicilmin mutlaqan caliman idin qoraya mise cilmin buu idin qoraya cilmin soo ma ah bicilmin cilmi wax sheegaya yaqiina waa inaysan ka hormarin mutlaqan ayadoo aan la kala qaadin cilmi hadduu ka hormaro wax sheegaya lama kala qaadaya antaas antaasi si jumlaabeysna alalmasdiyaaba meesha usoo gelayn wey macnuhu walaa bidannin dannin waa inay ka hormaraynin wax malaan waa inaysan ka hormarin fii axadil lwajhayni labada weji markii mid la eego labada weji maxaa weeye in almasdariyaad tahay iyo inaysan ahayn marka labada wej markii la eego midkood macnaheed waa kii la eegay kii aan almasdariya ahayn baa la eegayaa faahfaahintii waata xaalaatu an almasdariya biictibaari maa yataqadamuha si uu kuu koobaya haddaba dhegayso xaaladaha an almasdariya biictibaari maa shay markii loo eegay yataqadamuha ka horeeya an masdariya warka ku dhacay soomaa walxaasilu warka khulaasadiisu waxaa weeye ana lian almasdariyati an almasdariyadu inay leedahay biictibaari maa qablahaa markii loo fiiriya waxaa ka horeeya alaaa xaalaatin alaaan kordhigaya haa maxaa yeele isimkii isimkii annaw walxaasilu anna lianna wey saa waa akhri saas oo maa anna isimkeedii meeye yaah anna isimkeedii meeye alaaa weye khabarkeedina meeye lian wey lian haa anna lian almasteriya alaaa xaalaad macnuha sidaa anna lian almasteriya soo jaari sidaa fiiriya haddii annaya inna meesha joogaan oo jaari majruurku soo hormaro khabar muqadamuu noqdaa erayga dambeeyana muxuu noqonayaa isim inna lilmuttaqiina mafaazan soo maahan mafaazan lilmutaqiin waa jar mujrur wakhabar fii maxali nasbi fii maxali rafci khabar muqadamo weeye mafaazanna waa mubtadahe ismu ina oo mu'aharo weeyaan saa oo la soco jeer mujrur hadduu hormaro jeer wuxuu noqdaa khabar muqadama oo marfuuca bimaxali rafci marfuuc buu noqonaya kaainunba ku jidha isimkii marka wuu waxa gadaal maraya weeyaan haye waaya kow ixdaaha waxa weeye an yataqadama calayha inay ka hormarto calayhaa maa yadullu wax ku tusinaya cala alcilmi ku tusinaya yaqiin wax ku tusinaya ah, wax yaqiin hee ku tusinaya mhm. yacni wax lahubuu tilmaamaya markaasoo kale oo cilmigu ka hormaraa fa haadihi taa marka anta cilmigu ka hormaray mukhafafatun waa tii laga soo khafiifiyey min athaqiilati annadii culusayd baa laga soo khafiifiyey buu ku leeyahy laa hayru wax kale ma noqon karto wax kale hee ma noqon karto weeyaan wayajibu markaa waxaa waajiba fii maa bacdaha antaa mukhafafadaa yaa waxaa ka dambeeya waxaa waajib ku ah amra'ayn laba arin axaduhumaa rafcuhu horta in la godo ficilki eeg calima meesha ma timaada so-aan kuma xigto antaa maxaa hoosta ka xariiqnay inay tahay mukhafafa markaa mukhafafa aan ka xariiqnay maxaa waajibay laba arrimood baa waajibay kow maxaa waajibaya ficilka anta ka dambeeya in in la godo laba waxaa waajibaya fasluhu ficilka in laga sooco minhaa anta bixarfin lagaga sooco xaraf oo min xuruufin xuruuf ka mida xuruuftaasoo arbacatin afar ah wahiya xuruufta lagu soocayaa xarfu tanfiiskii weys siiniya soofadii halbaysku yihiin wa xarfu nafyi xaraf nafyi iyo waqad yowalow tusaalahan fiir calima an sayakuunu horta calima ma haysaa yaa maxamuud maxamed calima marka haysid maxaa ku xiga calima an maa hiya haadihi lan hahiya ana almasdariya ana masdariya miyaa maya waa ana almukhafafa caddee sabab liannahaa waqacat bacda cil cilmin marka an mukhafafa ah ku hubsatay maxaa waajibay cabdulaaye laba arrimood baa waajibaya aninkood maxaa weeye yakuunada ficilka aan ka dambaysa in horta hee la godo oo dhaho yakuunu maxaa kaloo waajibaya anta iyo ficilka yakuunu in loo kala dhexeeyo maxaa u dhexayn kara buu ku yidhi afar arrimood xarfu tanfiis oo ah siin ama sawfa ama nefyi ama qad ama low intaas u dhexaynaysa warkaan ku dhacay soomaaan tusaalihii tanfiisu keeno muxuu yidhi calima an sayakuunu minkum calim waa fatqaana waa min akhwaati danna haye an sayakuunu an waa xarfu tawkiidin mukhafafatun min athaqiila wasmuhaa damiiru sha'ni oo ah hu se u maceynaysaa calima anhu ay annahu wariya shaniye sayakuunanahu asalkeedu muxuu ahaa annahu marka an markii la yidhaahday hudiina waa la qariyey marka marka isimkii can meeday hu oo damiiru shaniyo qarso meesha culimadu dhahaan wariya shaniye soo garan maysaan calima wuxuu ogaadaa allo yaqiinade oo ahwalna ogaa an sayakuunu ay annahu wariya shaniye sayakuunu inaydin ka mid noqon doonaa minkum xaggiina marda kaasaasaa dhahaysa marka fahan soomaan waay marka antaas waa mukhafafatu min athaqiila tarfacu lsma tansibu lisma wa tarfacu lkhabara wasmuhaa damiiru shaani oo ah damiirun muqadarundamiirun mustatirun taqdiiruhu huwa damiiru shani oo ah hu maha huway ah hu weya oo qarsoon sayakuuna waa ficil mudaarica damba faacilkiisuna waa dee asagaa habeesmaya waxaan dhahaysaa asagaa ismu qaadanayo sayakuunu mardaa baa ismika waa minkuna waa khabarkeedii sayakuunudaas iyo waxay isku wadato ayaa waxay noqonayaan fii maxalli fii maxalli rafci khabaru an ilaa an maxaan kusoo sheegnay mukhafafa min athaqiila tansibu lisma wa tarfacu lkhabar khabarkii marka meeye sayakuunu oo deiswata yakuunu soo ficil mudaarac tasarufaati kaana maah tarfacu isma tansibul isimkii meeye sayakuunu ayna ahaan doonaan minkum xaggiina mardaa meeye isimkii isimkii meeye mardaa marda waa ismi khabarkiina meeye minkum saasuu ku jiraa marka waxaad dhahaysaa sayakuunu iyo wa khabaruhaa fii maxalli rafci khabaru an almukhafafa warkaa waa ku dhacay soomaahan taalkaa naga dhig yah anta haa tansibu lismu tarfacu lkhabarawi haye sax miyaa isdabamariye ah, cafwan athaani <laughs> afalaa yarawna anlaa yarjicu ilayhim nimankii cijliga soo garamaysaan afalaa yarowna miyaysan arkeen wey miyaysan hubsanba weli anlaa yarjicu ilayhim qowlan cijligu inuusan wax waraba ku celinaynin afalaa yarawna bimacnaa calima soma wadato yaqiina miyaysan nimanku yaqiinsan oo aysan aaminin weli wey waxaan ay sameeyeenoo dibiga wax wara inaysan ku celinaynin marka ujeedaa yarawna allaa yarjicu anlaa yarjicu ilayhim qowlan waaya tanna aan furfurno marka hayee markii yaqiin ay timaado yarawna ah maxaase waajib noqday antaas horta waxay noqotay an mukhafafa minaas meeda anta horta la sheegayo allah bay ku jirta allah maxay ka kooban tahay an iyo laa saa ola soco markii la kala fujiyo an iyo laa noqotay haye anta ama khafafa min athaqiila noqoto maxaa waajibay laba arrimood kow yarjaca in hee la godo labo in loo kala dhexeeyo maxaa kala dhexeeya hadda laa naafiya wakaa athaaliu naxwu qowlika weydhaas calimtu waxaan ogaaday waa yaqiintiis an qad yaquumu zayd inuu kacayo micnee bal an qad yaquumu walmicnee annahu warya sha'niya dhahaysaa qad yaquumu zayd hadda maxaa kala dhex galay qad baa kala araabicu naxw an low yashaau allaahu lahada nnaasa maxaa ka horeeyey wadaalika arrinkaasi an low yashaau antaasi inay an al mukhafafa tahay waxaa kuwa caddaynaya lianna qablahu waxaa ka hormaray afalam yay'si aladiina aamanuu baa ka hormartay meesha cilmigii meeye shardigu muxuu ahaa an almukhafa gorma imaanaysaa bacda cilmin soomaaan meeda cilmigu wa macnaahu afalam ya'as ayaa macnaheedu wuxuu yahay fii maa qaalahu lmufasiruuna afalam yaclam amceyno marka afalam yay'as ladiina kuwii miyaysan ogaan oo yaqiinsan wey alladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey allow yashaa'u allaahu alla hadduu dooni lahaa lahada naasa jamiican buu hanuunin lahaa miyaysan horta intaa yaqiinsan oo weli kadhaadhicin weey suma jeedid hawlbuu buu kuu galayaa wuxuu rabaa yaycas inay yaclam la macno tahay inuu kuu cadeeyo gabay carbeed buu soo qaatay welida xaggaa waxaa fahmaysaa gabayada carbeedee xilligii jaahiliyada la tiriyey inay waajib tahay in la dhowro la ilaaliyo sababtu maxay tahay qur-aankii baa lagu fasirayaa haa fiiri afalam yaycas in luqadda carbeed loo adeegsado yaycasu yaclamu loo adeegsado soo caddeenu uma baahna xagee caddeyn laga doonayaa ashcaarul carab waa in laga doona caddeen waakan waa lasoo helay aquulu lahum bishiicbi id yaasiruunanii calam tay'asuu annii bnu fariisi zuhdumi wuxuu yidhi aquulu lahum waxaan ku yidhi bishicbi goshii markay marayeen waa nin ay qafaasheen id yaasiruunanii id waqti yaasiruunani ay qafaasheenoo gosha waxaan ku yidhi alam taycasuu alam taclamuu miyaadan weli aqiinsan oo aydan ogaan annii anigu haadhe ibnu faarisin faarisi uhdum haa faarisu zahdamin zahdam reerka la yidhaahdo faariskoodii inaa wiilkiisi ahay hee war weli miyaydan fahmin oo yaqiinsan maxay horta idinku dhacay sakaysi daaye waa ogtiin in laydinka soo furanaye haddeerta idiin dhowda wuu hanjabayaa wuxuu u hanjabayaa aabbiyihiis inuusan cidlo dhigaynin oo intuu ka daba yimaado hee uu ka soo furan doono wiilkiisa marka wuxuu leeyahay alamtay asu war miyaadan weli ogaan alamta calamoy macnuu miyaadan ogaan weli cannii anigu inu faaris zahdan reer zahdan faariskoodi hee inaa wiilkiisa hee ahay marka wuxuu yihi allaw yashaa ullahu antaasiina can mukhafafaata maxaa kau caddaynaya maxaa ka hormaray cilmi baa ka oo cilmigii meeye afalam yay'as aladiina wakaa marka maxaa faasilkii meeyey an iyo kala dhex galay yashaa ullah low baa kala dhex gashay waaya ay alam taclamu wey wayu'ayidhu arrinkaa waxaa caddeynaya yaycasu inay yaclamu tahay waxaa taageeraya qiraa'atu ibnu cabaasin ibnu cabaas radia allaahu canhu qiraa'adiisa uu akhriyey afalam yatabayan miyaasku macnaahayn marka yaa afalam yatabayan yaa afalam yataclam isku macnama miyaa afalam yaclam haa waa isku macne wa can ilfaraa'i faraa waxaa laga soo wariyey inkaaru kowniyay as bimacnaa yaclamu inay tahay inuu inkiray baa laga soo wariyey wahuwa daciifun qowlkaa laga soo wariyeyna waa qowl daciif weeyaan warkabaa ku dhacay soo maa waaya athaaniyatu waxa weyba an yataqadama calayhaa dannun danni inuu ka hormaro fa yajuusu markaas waxaa ku bannaan an takuuna antu inay noqoto mukhafafatan min athaqiila yee markaa la xukun noqotay yaa la xukun noqotay cilmigii bay la xukun noqotay fa yakuunu xukmuhaa markaa xukunkeedu wuxuu noqonayaa kamaa dakarnaa saan soo sheegnoo kaluu noqonayaa oo amkhaafada axkaamti baa layska rabaa wey wayajuusu waxa kaloo kugu bannaan an takuuna inay noqoto naasibata mid wax kordhigaysa marka hadday naasiba noqotona maxay noqotay an al masdariya wa huwa al tan ayaa raajixa naasiba inay noqoto filqiyaasi qiyaaska luqada cariga marka la eego qaacidooyinka la dhigay wal akharu kuna badan fii kalaamihim kalaamin carabi ku badan walihadaa sidaa daraaddeed ajmacuu waxay isku waafaqeen nuxaadu cala annasbi in la kordhigo fii qowlihi tacaala aliflaamiim axasiba annaasu dadkuma waxay u maleynahayaan axasiboo soodanno la midna ma ahayn ha an yutrakuu in laiska deenayo an yutrakuu haddama shaqaysa antu anta ama ana la mukhafafa min sawaana almasdariya masdariya weeyaan wakhtalafuu waxay isu khilaafeen fii qowlihi tacaalaa waxasibuu anlaa takuuna fitnatun bay moodeen anlaa takuuna sooma kordhignaa fa quri'a markaasaa la akhri bilwajhayni labada wajhi allaa takuuna iyo hee iyo allaa takuunu allaa takuuna haddii la dhaho mala helay faasilkii mala helay meeye faasilkii laabaa ku jirta athaalithatu tan saddexaadii allaa yasbiqahaa waa inuusan ka hormarin cilmun iyo walaa danun labada mid kama hormarin fayatacayanu markaa waxaa waajiba anti kownuhaa naasibatan inay tahaa waajiba ka qowlihi tacaalaa waladii allihii atmacu aan rajaynaya an yakfira lii kaas yomdiinwarkaa anti marka maxaa loo qeybiyey saddex an timaada bacda cilmin maxaa leeyahy waa muqafafa an timaada bacda dannin laba weji baa leeda can aan labadaa gadaashooda midtoona imaan yatacayanu nasbu soo maa nasbadii buu sii gelayaa wa amaa icmaaluhaa shaqasiinteeda soo ma ahan mudmaratan xaal ee tahay antaas nasbadaade markay qarsoon tahay in la shaqo siiyaa la soo gaara haddana fa calaa darbayni waa laba qaybood markaa haddana ayadu maxaa yeele li'anna idmaaraha qarinta aan la qarinayaa imaa jaa'izun aw waajibun weede markii aan la qarinayay sow xataa iyo bacda laamiljuxuudi so lama qariyo anta marka anta la qarinayaa laba qaybooda inay jaa'is tahay oo in la soo muujiyaa iska bannaan tahay iyo ine waajibu idmaar inay tahayo in la qaryaa marnaba hee aysan in lasoo muujiyaa marnaba aysan suuragal ahayn haddaba idmaaru an jawaasan an in lasoo muujiya si bannaan faljaa'isu bannaanshaha ee aan bannaan tahay fii masaa'ila bay ku sugnaatay wey ixdaaha masalada koowaad an taqaca bacda caatif u an taqaca waa inay dhacdaa goor muxuu hadda ka hadlayaa can horta qarsoon laakiinse in lasoo muujiyaahi ay ay hee bannaan tahay soo maa kow masaa'il dhowray ku imaanaysaa masalada koowaad waa an taqaca waa inay dhacdo bacda caadifin ay xarfa cadfin buu ka wada xaraf cadaf gadaasheed waa inay dhacdaa antu xarf cadafkaasoo masbuuqin laga hormariyey oo uu ka horeeyo bismin magac khaalisin baraxla yaa ka hormaray magaxee ka baraxla min ataqdiiri in loo qariyo bilficli ficil loo qariyo wadaalika arrinkaasina ka qowlihi tacaalaa weeye wamaa kaana libasharin qofna uma sugnaanin an yukallimahu allaahu alla inuu la hadlo ilaa waxyan waxyi inuu kula hadla mooyaane oo min waraayo xijaab inuu kula hadla mooyaane aw yursila rasuulan am rasuul inuu u dira mooyaane <laughs> wuxuu yidhi anta koowaad oo jaa'iska tahay in lasoo muujiyaa waxa weeye an timaaday an xaraf cadaf gadaashiisa timaaday laguna cadfay oo lagu xiray isimka baraxla ficilka baraxla intaa horta inaad fahamtiiskuday meesha laba su-aalood baa ku jira mataa takuunu can jaa'isatan idmaar goormay taha antu jaa'isata idmaar waa marka hee an taqaca inay dhacdo bacda caatifin xaraf cadaf gadaashiisa imaanaysaa horta kow mataa fii aw yursila yursila sooma kordhignaa haadhade sooma kordhignaa xaggaas awda iyo yursila an baa ku jira qarsoon antaas maxay daba dhacda bacda caatifan xaraf cadafkasoma daba dhicin horta o shardigaa way haysaa xarafkan cadaf masbuuqin waxaa laga hormariyey bismin magac waa ka horeeya magacaasoo khaalisin baraxla muxuu ka baraxlaaya min altaqdiiri bilficli ficlin loo qadaro oo waa waxyan weeye marka wuxuu leeyahay maa kaana wamaa kaana libasharin an yukallimahu allaahu ilaa waxyan aw yursil eeg xarfacada mise ma yaalaan ilaa aw min waraa'i xijaabin marka aw min waraa xijaabin cadaf bay xagga iska dhiga warka waa ku dhacay soo isku bannee marka intaa isku bannee an yukallimahu allaahu ilaa waxyan aw hee aw yursila aw eeg min waraa'i xijaab maxaan ku yidhi cadaf buy xagga iska dhiga ayada ka saar meesha inta hadda ciraabanayna hawsha isku xilma inta isku aadi an yukallimahu llaahu ilaa waxyan aw yursila marka awdaas ansoo kuma dambayso qarsoon antaa maxay daba dhacda bacda caatifin koow xaraf cadafka gadaashiisa yo xarafka cadaf yuu ku xiray waxyan buu ku xiray waxyan waa inad hal tilmaan leeda waxyan waa inay tahay magac aan al loo qadari karin xaggaa su'aalkeen marka su'aalkeen halkaa keen su'aal hadda cadkala socota magac aan al loo qadari karin maxaa laga wadaa waa su'aal soomaa aan ficil loo qadari karin maxaa laga wadaa soo su'aal maa taasna aan ka jawaabno magaca aan ficilka loo qadari karin fiili ficil magacyada labaa loo qadari magaca ficil loo qadari karo iyo magacan ficil loo qadari karin ma isku dayaysa inaad sheegtaan yaa isku dayay magac ficil loo qarin karo haye <laughs> iyo magacaan ficil loo qarin karin yaa yaa kala sheegi kara anaa kuu sheegay sharaxa hoose in idinku qorya garamayo yakuunu lismu magacu wuxuu noqdaa muqadaran bilficili mid ficil loo qadaro idaa kaana sifatan hadduu sifo yahay sariixatan waaqicatan silataal aan soo uruuriyo haddaad maqashid magacbaa ficil loo qadaray wax kale maah waa ism faacil iyo ism mafcuul maadaaribaaacil maah al baa gashay addaaribu haye micnee somaana soo dhigan marka isimka masuulka marani laba qaybood isimka masuulka maxaan u qaybina mukhtasyo mushtarag mukhtaska maxaa ku jiray alladii somaalan mushtaragka maxaa ku jiray cal cal ism masuula sama jidho xaggee bay gashaa ism faacis facuul ism faacil ism facuul waa algashay see loo micnaynayaa addaarib haye ay aladii daraba alqaa'im ay ladii qaama alfaahimu ay ladii faahima marka haddaa maqashay isim baa ficil loo qariye waa isim faacil oo al sila ee ku jidho warka marka wuxuu leeyahay annaga isimka aarabna waa in uusan ahayn isim al loo qarin karo macnaheedu muxuu yahay waa inuusan ahayn isim faacilna ahayn isim mafcuulna ahayn saa oo la socodee marka warka ku dhacay soo maaha waaya marka hadda waxyan ism faacil miyaa ism fucul miyaa shardigii way buuxis goormuu noqdaa ismku muqadaran bilficli idaa kaana sifatan sariixatan silatan silata cal idaa kaana sifatan sariixatan silata cal markuu yahay sifa sariixa waxa laga wadaa ism faacil ism fucuul wax kale sifa sariixa maxaa laga wadaa cali ism faaciliyo ism fucuul markuu yahay haddana cal ay la socoto dee ashaasna magaceed al mawsuulaa weeye saa loo soco al alladii bay la tahay yani al alladii la mida marka kuwaas baa ka ilaalinaysaa waaya intaa aan faahfaahinno marka ixdaaha waxaa weeye waqhti mala gaada yaah an taqaca waa inay dhacdaa haye bacda caatifin xaraf cadafgadaashiis masbuuqin laga hormariyey bismin khaalisin isin ka baraxla min ataqdiiri bilficli ka qowlihi tacaala wamaa kaana libashar an yukalima su-aal bisweydiiy mar shiikhow wamaa kaana libasharin an yukalima sooma kordhignaa maxaa ku cadaftid maad tiraahdid wamaa kaana libasharin an yukallimahu allaahu aw yursila maad tiraahdid oo markaas soo dirita noqon mayso yaa aw xarfu caafin yursila macduufun calaa yukallima war miyaysan ahayn waxaa layidhi maya macnihiiba akhrimaya balaa micneeyo wamaa kaana libasharin qofna uma ahaanin an yukalimahu llaahu inuu alla la hadlo an yukallima inuu la hadlo huu qofka allaahu alla uu la hadlo macnuu xagga maxaa soo baxay alla cidna hee lama hadlayo koow aw yursila rasuulan inuu rasuul dirana alla uma sugnaanin saasaa soo baxaysa ilmahdiin maataa soo maaha wamaa kaana libasharin bashar uma sugnaanin an yukallimahu llaahu alla inuu la hadlo aw yursila rasuul ama rasuul uu soo diro uma sugnaanin markii meeshii maxaa soo baxay diidmo marka macnaharana muxuu yahay ilaahay subxaana wa tacaala markuu cid la hadlayo ama waxyi buu soo diraa ama waraa xijaab buu ka hadlaa ama rasuul buu saasaa rabnaa macnaha taa marka see kusoo baxaysaa rasuulka yursila in lagu cadfo waxyigii oo la yidhaahdo wamaa kaana libasharin qofna uma sugnaanin an yukallima inuu la hadlo hu qofkaa ah, allaahu al inuu la hadlo ilaa waxyan waxyi inuu kula hadlo mooyaane kow aw min waraa'i xijaabin ama xijaab gadaashii inuu kala hadlo mooyaane aw yursila rasuulan ama inuu rasuul soo diro mooyaane waa marka laguma cadfi kara yukalima marka waxay in lagu cadfo wey marka isim baa lagu cadfay haddii isim lagu cadfayna anbaa meesha timaado ah, fii qiraa'ati man haddii la akhriyo weeye qara'a akhriya min asabcati oo binasbi yursila ah wadaalika arrinkaasna waxay ku imaanaysaa biidmaari can an la qariya an wuxuu noqonayaa aw yursila buu noqonayaa aw hee yursila wa an an iyo walficluna macaduufun waxaa lagu caina ficilka yursilu isim laguma cadfi karo si toosa miyaa lagu cadfi karaa ma la dhihi karaa <laughs> aw xarfa cadfin yursila macduufan calaa xayan mansuubu calaamat isma qabsanayaan wuxuu ism iyo ficil bay kaleeyeen waa heshaa yursila wax kordhigaya kadib antaa wax kordhigtay iyo yursilo isku habaysan waa inaa magac ka soo saartaa inaa masderiyo wey wuxuuye waa fahamti soo maahan yah waaya marka wuxuu yidhi wa an an iyo walficl iyo ficilka oo yursila ah macduufun calaa xayin labadoolo isku taalla yaa xayan bay ku cadfayiin ay waadoo yidhi bay ka dhigan tahay waxyan aw irsaalan suma jeedid irsaalan xagee laga soo saaray arsala yursilu irsaalan baa laga keenay almasdariya shaqaysay Ah, walaysa fi taqdiir اficli ficilka laguma maxaa idhi wa waxyanna laysa fii taqdiiri اlficli ficil la qadaraya kuma sugnaanin weeye ismu faacil ismu ficiltoona maahe walow udhirat can can hadday soo muuqato filkalaami hadalkii ee eh, walow udhirat an an haddii lasoo muujiyo filkalaami lajaasa way ku bannaan tahay tan haddaan ka hadlayno haddii la dhaho aw yursila aw hee aw an yursila bannaan tahay wey laakiinse qur-anka laguma kala dee haye filkalaami lajaasa wadalika qowlu shaacir baa tilmaamaya walubsu cabaa'atin wataqara caynii axabu ilaya min lubsi shufuuf walubsu cabaa'atin bitir gabaran gabar eh, loo guriyabay ahayd mucaawiya banu sufyaan intii laga keenay meel fog kadib qasrigiibay ku sanifta qasrigiibalubsu cabaacatin bay tii cabaaca inaa xirto waa miro weynoo dee qurxoon inaa xirto oo wataqaracayni cabaaca waa mara caadiya mara caadiyo cabaaca inaa iska xirto cabaayad bay iska dhaaan wataqaracayni isheeduna iska doogsato ayaa axabu ilaya waxa laga galgacel badan yahay ooaan ka jeclahay min lubsi shashufuuf maryaha naacimka oo quruxda badan oo qusuurta lagu xirtay inaan xirxirto maxaan ka jeclaabay tidhi tan baadiyahayga inaa isaga xirto oo iska wanaagsanoo ishadan iska doogsato taasaan ka jeclahay weeyabati hadda fiiri waa taa qaarraa sooma kordhignaa wowdaasi xagee ku cadfisa isleeda lubsu bay ku cadfaysaa wa lubsu cabaa'atin mare inaan iska xirto oo wa wataqaracayni ishadanu iska doogsato suma jeedid oo soo habee marka maxay soo habe maxay noqonaysaa waa lubsu cabaa'atin iyo waqurati caynin bay noqonaysaa wa lubsu cabaa'atin mara xirashadeed iyo waqurati caynii waquratu dheh godi ah waquratu caynii iyo isheeda doogsata waquratu xee ka soo saaray xee soo saaray wataqara bal keenan sa u saaraysaan waxaa leen awooba meesha yaala an baa qarsoon waxaan lagu cafay lubsu lubsuna ma aha wax ficil loo qariyo soomahan habee an taqara waa ficil mudaaric mansuub bian mudmaratin jawaasan bacda waawilcadfi kadibna almasdariya iyo mabaadaa fi tawi taqdiiri quratu waa dhahaysaa quratu macduufun calaa lubsu waka saa ugu cadaf taqdiiruhu walubsu cabaa'atin wa an taqara cayni saahada bilahi towfiiq wsala allah wslem calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin